alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii lixaad ee ka mid a ah kitaabkii safiinatu najaa oo iska lahaa sheekh saalim ibn cabdillaahi ibnu sumayr alxadrami ashaaficiyi raximah llahu tacaala waxaynu soo gaarnay faslun asbaabu tayamumi halaaatun asbaabu tayamumi booraysiga ama gabagabaysiga asbaabtiisu uu ku bannaanaadaa halaahatun saddex weeye tayamumku waxa weeye waa qof biyo waayey ama biyihii isticmaali waayey oo markaas biyihii inta iska daayay raba inuu ku weysaysto ama janaabo kaga mayrto ama waxa weye iskaga kor yeelo ama dhiig icaadada iyo xaydka ciid muxuu samaynayaa marka isagoo biyihii heli karo magaalada u yaalaan ama guriga haddii dhakhtar kula taliyo lagu kalsoon yahay oo yidhaahda biyaha haddaad isticmaashay dhibkaasaa kusoo gaaraya xubin xubnaha ka mid aad waayeysaa maalan qofkii waa la operation baa lagu sameeyo waa la qalay biyaha jirkaaga ka dhowr baa la yidhi iyo waxyaala midka dhaawac baa soo gaaray marka hadduu qubaysto dhibbaa soo gaaraya hadduu weysaysto dhibbaa soo gaaraya marka meelihii weysada ma isticmaali karo ama qubayska maxaa xal ah wuu gabagabaysanaya gabagabaysi ama booraysi intaa bas baa loo yaqaana taan ka garanayo marka intaa gacmaha ah ama ilaa suxulada laga gaaray wejiga unbaad ciid marsanaysaa laba jeer cala almadhab khalaas waad weyse qabtaa waad qubays qabtaa iyo qubays uma baahnid hadday janaabo ahayd iyo hadday caado ahayd iyo hadday dhiigga umushahayd intaba waxa weeye waa intaasaa kaaga filan waad ku banaysanaysaa cibaadadii marka asbaabta tayamumku waa weyse lagu weysaysto waxyaalaha lagu weyse qaato oo cibaadooyinku ay ku ansaxaan bay ka tahay gabagabaysiga isijada maxay ku ansaxaysa biyo iyo iyo iyo axjaar dhagaxa soo maaha iyo dhagaxda booskooda waxaa geli kara hadday tiish tahay iyo xaashiya hadday tahay iyo qori aad meel kasoo jabsatay hadduu yahay iyo wixii uu dhagaxa shuruuddiisa oofinaya soo maahayn waa sidiioo kale mita tanawuy faslun asbaabu tayamumi booraysiga ama gabagabaysiga asbaabtiisu halaahatun saddex wey saddex wey kow faqdulmaa'i biyo waayidood waxyaalaha gabagabaysiga keena waxaa ka mid ah inaad biyo weyday oo aadan biyo aada ku weysaysato aadan helayn ama aad ku qubaysato wixii ku saarnaa aad kaga qubaysato qodobka koobaad muxuu noqday faqdulmaa ama safar ahow oo qof socota ahow ama xadar ahow oo qof jooga ahow soo ma dhici karta adoo gurigaaga iyo arladaadi jooga inaad biyo weydo biyo la-aanay dhacdo way dhici kartaa way dhici kartaa magaalada waxaa laga yaaba inay ku adag tahay biyo mar walba la helahayo laakiin dadka miyiga iyo jooga meelahaasoo kale ayagoo deegaankoodii jooga oo aan safar ahayn bay biyo la-aanu ku dhici kartaa marka kala qaad male inuu qofku safar yahay iyo inuu nagi yahay oo joogo faqdulmaa'i biyo waayidooda qur aankana ilaahay ku sheegay haddii biyo la waayo in la gabagabaysanayo oo ilaahay wuxuu yidhi falam tajiduu maa'an an fatayamamuu saciidan tayiba haddiidaan markaa biyo helin waxaad u qasadaan oo ku booraysataan saciidan waa caro iyo ciid tayiban ee wanaagsan ayib taasaa marka loo daliishanaya qodobka koowaad marka wuxuu noqday faqdulmaa'i biyo waayidooda qofku hadduu biyihii waayo salaadiina uu rabay inuu tukado weysena uusan qabin ama qubays lagu leeyahay waxaa weeyaan dee cibaado la-aan ahaan mahaye wuu gabagabaysanayaa khalaas biyihii dee waa inuu waayo oo biyihii arrada uu ka waayo uusan meesha ka helaynin dad hadday la socdaan dadkii uu weydiiyo ilaa intey buu ka raadin culamada qaar ba waxa ilaa boqol iyo afartan iyo kow mitir buu raadinahaya dadka weydiinaya biyo ma haysan ku weysaysto biyaan ku qubaysta ma haystaan wuu weydiinahaya haddii biyo la siiyo okay hadduu biyo waayo oo eriyadiina biyo uu ka waayo xaggana waqtigii uu galo waa iska gabagabaysanayaa marka hadduu laakiin isleeyahay eriyadan biyaa ka dhow maya maya ayib waa inuu raadiyo xataa socoto hadduu yahay asagoo isla eriyadaad biyo ka helaysaa hadduu bahal ka baqaya ka waran laba dhexbaaba waxaa jooga libaaxye iyo bahalla iyo meeshuu aadi lah ama tuug baa joogta dharkaba ka furanaysaba ama isaga dilaysa intuu naftiisa halis gelin lahaa iska gabagabaysto dadkii socotada ahay oo la socday baa waxay waa kaa tegaynaa saaxib adigu haddaad raasanaysa aday ku taladaa weysadu kaa jabanta waa kaa dhaqaajiye haddaad aygii weyse kaga hartidna waxaa laga yaaba inaad halis gashid iska gabagabayso iska raac kan labaad waxaa weeye iyo walmaradu jiro qodobka labaadoo loo gabagabaysto waa jiro waa tan hadayta sheegnay jiradaasoo uu isleeyahay haddii aad maanta weysaysatid oo xubnahaagan weyse aad marisid ogo walmaradu marka lagu lehay waa qof biyo haysta qofkii biyihii wuu haystaa laakiin wuxuu isleeyahay maantay haddaad weysaysatid waxaa ku naftaaba kaa baxaysaba kow waad dhimanaysa ama xubin qaali ah oo jirkaaga ka mid a ah ayaa weysadaanu ku tagsiinaysaa oo waxa weeyaan xubin baad waayaysaa jirkaaga ka mid a ah. gacantii baa laga yaba hadaad biyaha marsiin lagu yiraha waa lagu goynayaaba ama xubintii laftirkeedii waayi maysidoo meeshay kugu taalaa laakiin manfacadii ay kuu qabtay inaad wax ku qabsatid inaad wax isaga riixdid inaad wax ku akhrisatid inaad wax ku qoratid waad waayeysaa waxa laga yaaba haddii gacantu xanuunsanayd aad biyo sii maraysay inay qallashaba iyaduna waa suurtagal ayib marka qodobkaasi marka waa qodobo waa hadduu isleeyahay xubintan ama waad waayeysaa ama adaa naftu kaa baxaysa iyo waxyaalaha lamidka ama xubinta waxtarkeediibaa meesha ka baxaya qodob kale waad waa inuu isleeyahay armaa xanuunka kugu sii kordha meeshii baa xanuunsan hadduu biyo weyso marya wuxuu ka baqayaa xanuunku inuu kusii kordho ciladii ay meeshay sii faafto iyaduna waa halis ama waxaa laga yaabaa xanuunkii inuu sii kordho laakiin xoogaa shay yar uu noqdo markaas arrimahaas marka waxa weeye kuwa hore wuu u tayamumaya kuwaa hore wuu u tayamumaya walmaradu jiradana ayadana waa sababka labaadoo loo tayamumo maxaa u daliila xadiidka jaabir oo wuxuu yidhi safar baanu aadnay buu nin annaga naga mid ah baa waxaa ku dhacay buu yidhi dhagax baa soo gaaray dhagax ayaa soo gaaray dhagaxii soo gaaray baa dhaawac marka gaarsiiy soo ma dhici karta adoo meel iska socda oo guryaha la dhisahaya dhagax inuu kugu soo fanino cilyaal isturiyanaya inay wax kugu dhiftaan sooma dhici karto nin anagoo iska soconoo safara ayaa dhagax soo gaaray dhagax ku dhacay buuyii dhagaxii baa marka wuxuu kaga dhacay madaxa daqar iyo dhaawac baa soo gaaray asagiioo dhaawac ahaa buu isku inta riyooda biyo ka yimaadeen buyo janaaba ku dhacday markaasuu dadkii la socda weydiiye wxu warhee dhahaya dee qubays baa ku waajibay ninkii soo maaha qubaysna waa la iga rabaa madaxii dee biyahaan ka bilaabi lahaayoo ku shumlay tacmiimulbadal sun lama rabin tacmiimulmaai bilbadan waa dhaawaco waa xanuunsana dhakhaatiir inaysa la socon baa laga yaaba marka hal tajiduuna lii ruksatan fi tayamum inaan gabagabayso biyihii biyana wuu haystaa inaan biyihii ka maarmo oo madaxii ilaaliyo oo baxnaaniyo wax wax ruqsaa ma ii helaysaan oo diinta waxaad igu dhaantaan ma jiraayo aad ii garanaysaan markaasi waxay ku yidhaahdeen maa najidu laka ruqsatan wa anta taqdiru cala almaa adooba biyo heli kara inaad qubaysatid anagu wax banaani iyo ruqsa a ku heli mayna yidhahd soo biyo ma haysatid sii haysta may laazim waa inaad madaxa meertid bale dhaawaca saasay ku yidhaahdeen muxuu sameeyey marka faqhtasala wuu mayrtay fa maata wuu dhintay dee madaxii baa dhaawac ahaa biyihii baa galay kalow nafti baa ka baxdayba ninkii markaa nebiga usoo gallay oo magaaladii madiina dib ugu soo noqonay baa nebiga arrinka loo sheegoliya nebi allow ninkaasaa ah sidaasu ku dhacday madaxuu ka dhaawacmay kabacdina waxa weeye wuxuu yidhi ruqsa ma ii helaysaan anaguna maanaan garanayno mayaan ku nidhi wuu qubaystay waana dhintay markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla aleyhi wasalam qataluuhu qatalahumullah nag allah idinka dhigayo ninkaas waa disheen bu ha ilaahay inkaaraha idinku rido baaba ninkaa waa dishee markaasaa nebigu su-aal cajiiba yidhi wuxuu yidhi alaa sa'aluu idaa lam yaclamuu haddaysan ayaga laftirkooda wax garanayn maxay ninka u dileen oo dadka wax u weydiin waayeen oo aqoon-yahanka kale u waran waayeen ninkaa ruqsam u helaysaan markaasuu nebigu sheegay fa inamaa shifaau lciyi su-aal jahliga daawadiisu say walba soo daawo ma leh ee larjeeru hadduu ku qabto soo dhakhtar aadi maysid aqoon darada iyo jahliga waxaa daawo u ah su-aal dadka cilmigale inaad weydiisay fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun sheekhow masaladaana haysata maxay diintu ka qabtaa janaabaa igu dhacday dhaawac baa jirkayga ku yaala kamaa isaarano waa la ikabay meeshaas dhakhtarku waa u dhawaan buu yidhi maxaa ii xal ah ka warran haddii aad su-aasha inta ka xishootid oo ka qajaysid maalin walbay taa aad iska gabagabaysatay adoo heli kara inaad qubaysid soo khalad maa intii cibaadadaadu marka khalad kaa geli lahayd diintaada inaad aqoon u yeelatid oo dadka wax ka weydiiso o tirahda masaladan diintu maxay ka qabtaa ceeb ma ah gabdhaha xataa nebiga intay u yimaadaan bay su-aala noocaas oo kaleeta ah ayay weydiin jireen markaasuu rasuulku u sheegay sala allahu calayhi wasalam markaasuu rasuulku u sheegay oo u baray sida waxa weeyaan loo tayamumo marka xanuunka waa loo gebagabaystaa xanuunka haddaad halis ka baqaysa ama inaad naftaada ku weydid haddaad qubaysatid oo kaleeto waxaa la mid ah camar ibni caas baa nebigu inta ciidan u dhiibay wuxuu yidhi ciidankan hogaan ka noqo ordu hogaami kaxe ciidankiibuu kaxeeyey marka qolyaha uu ku duulaya dhanka iyo shaam xigaan oo qolyo asaga ay qaraaba yihiin oo ree abtigiisa oo dagaal badan oo gaalahay duulaan ku yihiin qolyihii markii la soo duldegay baa waxaa dhacday cumar baa wuxuu yidhi habeenkii cumar bin khadaab baa ciidanka ku jira raashin baan karsanayaa intaad dabshito shito markaasuu ima karsan karti adeer ma anagaad hadda raashinka inaan karsana noo diidan tahay cuntada yadaan hagaajisanabi maada cunto kaa rabna anaa tayada karsanaya ma karsan kartid bu leanna asaga ciidankii hogaamiye ka camar ibn caas waa camar ibni caas iyo iyo waxa weeye cumar bin khadaab waxaa is haysta khalaas abubakr ciidanku ku jira cumar baa wuxu yidhi war abubakr ninkaan igala hadal cuntada ii diidan markaasuu faraha ka qadbiyo ninkusoo ammaan duulihii ciidanka maahu nebigu inooma dhiibin haa faraha ka qadbiyo habeenkii cumar sida uu cuntola-aan ku noqdo marka dambuusa shidan habeenkii markii la seexday ayuu isku janaabooday ninkii ciidanka watay cuntadana u diiday inay karsadaan janaabaa ku dhacday biyana wuu haystaa qabow darana wuu dhacahaya biyo yar buu inta qaado meelahan bawdyaha isaga firfirdhiya asagoo qubaysan oo gabagabaystay buu ciidankii ku yidhi istawuu wayna ogyihin inuu janaabo ku dhacday naa wuu u sheega ma garanahayo war ma adoo janaabo qabaad na tujinaysaa suyo safka hagaajiya salaada gala waa idin tujinahay cumar baa yidhi abubakar ninka nagala hadal suyo faraha ka qaa soo nebigu saan uma sheegin oo ciidan noogama dhigin hogaamiya noogama dhigin faraha ka qaa haye waagu markuu baryey bay reerkii weerar ku qaadeen oo waa la dagaalamay qolyihii gaaladaha waa laga adkaado way jabeen markay jabeen baa cumar wuxuu yidhi aynu cayrsanno nag aan ka dhigno markaas ma cayrsan kartaa war maxaa dhuunta noogu gashay cuntadii baad noo diido janaabalaan baad nagu tujiso ciidankii gaaladahayo inta aan dullaanka usoohna aan cayrsana markaan leena ka hara si uga harna syar ka hara ma raaci kartaan war abubakar ninkaa nagala hada markaasuu faraha ka waayahay bi ballan waxaa uga ah, markaa nabiga u tagna inaan kuu sheega bi waa la noqday nabigaa loo tegay isla markiiba waa lagu dacweeyey isagoo janaabo qabona tujiyey cuntadiiba habeenkeen waxa weya dabka naga seexiyey ciidankii gaalada markay noo jabeen oo qaarkood aan qabanay oo maqrimo aan ka helay muusan cayrsan u yeerabi nabigaas su-aal weydiiyey marka sal ly slam wuxuu ku yidhi adoo janaabo qaba ciidanka maxaa u tujisa markaasuu nebi allow baraf daran oo qabow baa dhacahayey adaana qur-aanka waxaan lagu bartay walaa taqtuluu anfusakum naftiina ha dilina haddaan qubaysta waxaan ka baqayba kow naftu inay iga tiraahdo hayee maxaad habeenkii ninka dadka uu diidayba inuu dabka shito wuxuu yidhi waxaan deganayn buu yidhi meel fog oo aadan gurmad nooga soo gaari karin waa kaa fogaanayo ciidan gaalahan ag deganayn buuy meel fogna waa deganayn reerkii aan ku ahayna waa aqaanay haddii nin walba uu dab shito ciidankan watana wuu yaraa waxay korka ka tirsanayaan dabkaa shidan oo cuntada saaran imise nin baa ku aadi karta ciidankaygaay kor ka tirsanayaan intaan dhammahay bay ogaanayaanoo ciidankaygu dhan yahay marka waa isoo weerarayaan bi anna waxaan rabay buu yidhi ciidankaygu intuu dhan yahay iyo siyaasaadkayga midna inaan la ogaan kaarta military bay marka ahayd bi arrinkaasu keliya ciidankan inay cabsadaan oo u qaataan nebi maxamed iyo saxaabadii oon cidina ka maqnayn meesha inay degan yihiin sidaasna ay ku baqaan waana ku guulaystaybu rucbi baa nimankii alla ku riday argagaxabi markay carareen maxaa u cayrsan weydaybi dhabar jabin baan ka baqayaybi inay ciidan gadaal iga soo galaan ayaga ah cid iga dhicisoo kalena ma haysano ciidankaygu waa yaryihiin marka mar haddaan ka adkaaday dhaawac iyo dhimasho u geystay xoolana ka helo qanimo ka helay inaan gudahoodii inta sii galo ciidankayga aan soo jabiyo ma rabinbi inaan badbaadiyaa rabin markaasaa nebigu inta ku qoslay waa fasaxanta war iska tag munaasabadu marka waa maxay isagoo biyo heli karu qubaysay muxuu isaga daayey dee baraf baa dhacay waxa laga wuxuu ku kululaystana ma haysan innaga hadda nairobi baan joognaayo dee biyaha wax kalu shaawir baa la helaya xataa shaawir haddaadan helin ad ku ah, bahasha ad ku kuulaysatay waxaad helaysaa kuukarkii iyo digsi iyo waxaad ku kuulaysatoo kale helaysaa soo ma xataa guriga haddaysa ku olan dariskaa geysan kartaa marka ah, cududaan rugu helmahay qofkii ama janaabo qaba ama gabadhii rabtay inay xayd iyo dhiig ka qubaysato waa in hawshaa xil la iska saaro gabagabaysiga marka arrinkiisa iyaan la fuudaysan walmar aduu jiro athaaliu kan saddexaad waxay ka dhigan tahay walixtiyaaju u baahasho ilayhi biyihii loo baahan yahay xaggiisa licadashi xayawaanin xayawaan oonkiis baana biyihii loogu baahday xayawaankaasoo muxtaramin la ixtiraamay biyihii waad haysataa inaad ku weysaysatid ama ku qubaysatidna waad awooddaa ma xanuunsanid biyola'aana kuma hayso laakiin biyihii waad haysataa laakiin biyahaani waxaa u baahan xayawaan xayawaankan maanta waxaa loola jeedaa waa shay noola ah dad ba xataa soo gelya xayawaan inagu maxaa u naqaana waa isku caynaaba xayawaan yaw naga tag baan dhara xayawaan waa wixii nool inagu xataa xayawaan baan wixiina saaka meesha wada fadhiya xayawaan baynu wadana marka xayawaanku waa qofka nool inkastoo waayahan dambade islaaxa loo isticmaalo xoolaha iyo waxaa marka qof shay nool geel iyo ari iyo lo iyo bani aadam iyo wax weyn wax kalaba wax nool oo nafo ku jirto kow xaggana la ixtiraamo oo muxtaram ah ayaa u ooman cadashku waa oonka wal ixtiyaaju u baahasho ilayhi biyihii loo baahdo maxaa loogu baahday licadashi xayawaanin noole oonkiis muxtaramin ee weliba la ixtiraamayo noole shay noolahoo ooman baa u baahan biyihii ayib marka maxaa la samayn xataa culummadu waxay ka hadleen qof biyo haystaad u timi markaasaa tiri naf iguma jirto naftaa iga baxaysa biyaha isii naftaa iga baxayse markaas afkaa kuu saare maa mana ku siina oo maxaad ku falaysaa haddaan doono janaaba kaga qubaysanayaaba ku yiri ama weysaanka waa ku weysaysanaya lakin adiga ma ku siinayo ama midna kumusoo dhan wuu kuu diida maxaa xal haddaad ka xoog badan tahay inta qabsati oo geed ku xirti oo xoog kaga qaadati biyaha haddaad ka cabtid oo ka cabtid ayaad hadhowna lacagta siinaysaa lacagtaada qaado biyaha qaymayso maqan weeye kun shilin waayo laba kun hoo qabso haddaad laakiin is leedahay wuu kaa xoog badan yaho wuu ku dilahaya ama ciidan iyo waxuu haystoo dhib ka weyn imaanayo waxba ha dilina waxba ha iska xirina biyihiisa faragka keliya waxaa la rabay dee inay naftu kaa baxdo iyo inaad biyihii inta xoog kaga qaadatid aada qaymahoodii u celisid hadday kuu simaan xoog kaga qaado ah haddaad badantiina inta geedku waxaa la mid a ah, reer baad kusoo hoyatay markaas waxaa ti war marti qaada socotaan ahay magaalada waa ku cusbahay waxba ma haysto ju iyo ja kumaysa or waa kaa aamuseen hadday xoolo meesha ugu xaraysan yihiin ama lacag meel taalla ad aragtay oo gurigooda iyo waxtaala ama raashin u karsan oo kaleeto iyo raashinkaad ka cunaysaa waadna ka dheelm ka tegaysa haddii aysan kuu suurtoobaynin si kaleeto inaad ku gaartid ilaa qofka guriga wax kuu diiday inaad meel ku xirtid oo iska saartid maahane xoog baad kaga qaadanaysa xoog ayaad uga qaadanaysa isii baad leedahay xoog baad uga qaadan bas marka sidaasaa la samaynayaa ka waran haddii aan idhi biyihii qofkii kula dagaalan oo meel ku xir hadduu iska kaadhiciyo oo dagaal yimaado oo naftu ay ka baxdo qofka intaa dishi saaad u rafaadaysen oo biyaha isugu haysateenbu kow uuba dhintayba culamada qaar baa waxay leeyiin waa hadur wax laga soo qaadayo mag iyo waxba maleh hadur waa hadduu adiga ku dila ka war adaad adaana soo doontay ee garo la aan baa ku haysay naftaa kaa baxaysay waad soo doonatay nin ooman baad ahayd dhulku inta ku dhigu kow kaaga siiyo waa dhimata qisaas iyo magtaadi baa laga rabaa keen baa leeyay ninkaan martibu ku ahaa biyahaasu kaaga baahnaa adaa u diiday markuu damcay inuu wixii xaqa u lahaa kaa qaatana waa dishay magtiisi iyo qisaastiisi wixii loo bahdaa lagaa rabaa marka marka xayawaan muxtarama biyaha waa inuu u baahan yahay maxaa keenay xayawaan muxtarama in la yihahdo culimmadu waxay leeyihiin daruuradii biyaha loo qabay ayaa waxaa la dejinahayaa qof biyo waaye camal baa lagaa soo qaadaya biyo waad haysataa laakiin shay kale oo noolo ah aadame ama xoolo ah ayaa u baahan biyahan haddaan la siina naftu kaga baxaysaa waxaa laga soo qaadayaa marka biyo la-aan inaad tahay camal baa lagaa soo qaadayo aadan biyaba haysan sababtu waxaa weeye haddaad biyahagii diidid oo xayawaanka muxtaramka iyo noolaha muxtaramka u diidda waxaa ka imaanaya naftu inay halaagsanto naftu inay halaagsantaa laga baqaya ayib taasi marka saas weeyaan wal ixtiyaaju ubaahasho ilayhi biyihii loo baahdo maxaa loogu baahday licatashi xayawaanin noole oonkiis uu ooman yahay xayawaankaasoo muxtaramin la ixtiraamayo ah, muxtarimin ixtiraam leh muxtarimin ixtiraam leh waayahay su-aal baa marka waxay timid xayawaanka muxtarimka ah ee mudan in la tixgeliyo ee biyahan yarka hood haysatid aad ka gabagabaysatay asagana siiso waa kee wagayru lmuxtarami kan aan la ixtiraamaynin oo hadduu ku ag joogo xataa aan biyaha afka laga saaray loo saarayn oo lagu weysaysanayo biyihii oo lagu qubaysanayo sitatun lix wey lix noole oo waxaa jirta biyo yara haddaad haysata asagana naftu ay uga baxayso aadaan afka u saarayn biyihii ka weysayso ka qubayso hada wasalaam kow waxaa ka mid a ah taariku salaa salaada qofka ka tegey oo aan salaada tukan biyo yara haddaad haysato asagoo naftu ka baxayso ka baxayso oo ku yimaado kuwar naftaa iga socota ee nafta igu celiyo biyaha yarkaasi oran anugu waa iska gabagabaysanayaa oo afka u saari mayse hadduusan kaa xoog badan sidii kii ay sheegayn uusan meel kugu soo xiriir ayib taasi waa qodo sababtu waxa weeye culimmadu leeyihiin in la diluba istaahilaaba kaas in la dilo kow lagaga siiyo inuu sii noolaadaaba maha taariku salaadku fa in taabuu wa aqaamuu salaata wa atawu zakaata fakhalluu sabiilahum hadday toobad keenaan salaadana ay ogaan waddadooda usii daayo faraha ka qaada gaaladiis lama odhan marka kanu inuu sii noolaadaba ma istaahilaba taariku salaad haddaba ogow inuusan ixtiraam lahayn qofka taariku salaadka ma fahanteen salaada waa inaad ilaalisa qofka taariku salaadka ah waa laga ogow shaaficiyadu waxay qabaan qofka taariku salaadka ahi inuu muslim yahay waa muslim waa muslim caasi ah waa qofkaan wujuubkeeda inkirin wa maca daalika iyadoo ay sidaasu jirto waa biyihii waa laga weysaysanhayaa asagiiyo waxaa leeyahay biyo lagu siin maayo sababtoo ah salaadu dee tawxiidka marka laga soo tago waa rukniga ugu weyn ba ahayd soo maaha salaadiisii u iska dayaca marka iska ilaali xurmo ma lihid athaani kan labaad iyo wazaanii zaanigii almuxsanu ee guurka soo ritay almuxsan saadka waa la kordhigaya calaa hayri qiyaas wey walmuxsan wazaanii zaanigii almuxsan ee guurka soo maray zaani almuxsan waxaa loo yaqaanaa waa qof xor ah kow guur xalaalana soo maray gabar iyo wiil kuu doonay ha noqdo guur xalaala ayuu soo maray gabar la guursaday iyo nin soo guursaday oo guur xalaala soo maray oo guurka xalaasha ah wanaagga iyo raaxada uu leeyahay soo arkay iyo dhowrsoonida oo markaa kabacdii zinaystay ama ha qaba marka asagoo reer qaba ha zinayso oo cid kale ha ka zinaysto ama asagoo reerkii ka dhinta gabadhii ka dhimatay xaaskahayd ha zinaysto ama isagoo furay ha zinaysto ama iyadoo la furay ha zinaysato ama iyadoo la qaba ha zinaysato ama iyadoo laga dhintay ha zinaysato marba hadduu qofkaanu guur soo maray rag iyo dumar kuu doonay ha noqdee waa garoob azani almuxsan waa qof guur soo maray ama waxa weeyaan markaa ha qaba reerkii oo ha la qabo ama yaan la qabin ma la fahmo qodobka azani kii zinayso oo gogoldhaafka zinaysanayay almuxsanu ee weliba guurka soo ritay oo guurka soo maray ama markaa reer ha qaba ama yuuse qabi asagana afkaas biyaha loo saari maayo ogow waxa laga hadlaya waa qof muslim ah maxaa dhacay dee dilba waa mutaysa qofka zaaniga aho muxsankaa xukunkiisu muxuu ah see loo gelaya dhagax in lagu dila soo ma dhagax baaba lagu dilahay marka biyaha maxaan ku siiya adaaba mudan dhagax in lagu dila soo istaaga dhagaxaan kugu dila baad odhan lahay qofka marka asagu mutaysay kow in lagaga siiyo biyahagaa yararkahaad waysada ku dhowranaysid maya asagana marka waa saas wazaani almuxsan marka xumaha ee zinadu leedahay ayaa dareemaysa adigoo naftu kaa baxaysaan xataa biyo lagu siinaynin ixtiraam ma lihid waa qodobka labaad kan saddexaad iyo walmurtaddu qofkii diinta ka baxay murtad waa qofka diinta ka baxay muslim buu ahaa islaannimaa u ansaxday kabacdi buu diintii isaga baxay khalaas asagana waxa weeye waa hayru muxtaram waxaa la tirinayaa garo waa dadka aan xurmada lahaynoo biyaha yarka haysatid oo weysada aadan uga maarmin aadan iska siinaynin o aadan ka gabagabaysanaynin waxaana u daliila xadiid hadda ka hor aynu soo maray laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha illa allah wa anii rasuulullah qof muslima dhiiggii in xaqdarro lagu daadiya ma bannaana oo qiraya ilaahay jiritaankiisa xaq lagu caabudo iyo nebi maxamed risaaladiisa sala alla aleyhi wasalama ilaa saddex qof mooyaane maxaa ka mid ahaa athayibu azaani wannafsu binnafsi waataariku lidiinihi almufaariqu liljamacati soo ma xusataan marka meeshaa waxaa ka soo baxay labadan qof lambarka labaad iyo saddexaad oo kale ah qofka murtadka ahee diinta ka baxay iyo qofka zaaniga ahee muxsanka ahee guurka soo maray ama markaa ha la qabo gabadhii ama ninku reer ha qabo ama yaan la qabin oo dad reerihii ka dhamaada ka burbureen ha noqdeen dadka noocaasihi ayagoo biyo yara aad haysatid ayaguna biyihii naftu uga baxaysoy u baahan yihiin maxaad samaynaysaa biyahaagaad ku weysaysan hadday qubays noqotona ku qubaysan ayaguna muxtaram ah ma aho xurmo maleh qodobkaasuna waa qodobka saddexaad ayib waxaa la mida murtadka oo kaleeto man badela diinahu faqtuluuhu baa nebigu sheegay xadiidka bukhaari qofkii diintiisa bedela diintee diinta islaamku bedelo ka baxay diin u qaata ama diinba ma qaadanba adugu diinta islaamku ka baxa nebigu hala dila biy sal alla alay slam marka qofkaanu dil buu mutaaye in la nooleeyo ma muto iyo walkaafiru gaalkii alxarbiyu ee dagaalku nagala dhexeeya dagaalka loo aanayey kaafirku dee waa qofkan kula diinta ahayn oo diinta islaamka haysan kow xarbiguna waxaa weeye waa qof asaga iyo dadka muslimiinta heshiis nabadeed uusan ka dhexayn xarbi waa dagaal ma la fahmo kitaabka arbaciinka waxaan kusoo marray faqad aadantuhu bilxarbi man caadaa lii waliyan weli owliyadayda ka mida qofkii la colaytamo faqad aadantuhu bilxarbi fa-danuu bixarbi min allahina naso qur-aan kuma jirto marka xarbigu waa dagaal waa kaafir gaal ah gaalada qaar baa waxa kaala dhexeeya nabad wax dhiba kuuma hayo waa wada nooshihiin waa wada ganacsanaysaan musaalim baa loo yaqaanaa wain janaxuu lisalmi fajnax lahaa musaalim baa loo yaqaana waa gaal heshiis iyo nabadgelyo naga dhexayso sulxulxudaybiyana kitaabkii siiradaha inay kusoo marray waxaa laga hadlaya waa gaal haddana xarbi ah gaalka xarbiga maxaa laga wadaa dagaal baa inaga dhexeeya wax heshiis ah iyo magangelyo iyo isti'maan midna ma jiro gaal dagaal naga dhexeeya wey gaalka noocaasana asaguna xurmo ma leh wa xurmaa ma u leh dayib wa xurmaa ma u leh marka iyo walkaafiru gaalkii alxarbiyu ee dagaalka inugula jiray oo dagaalka loo aaneeyey fain lam yactasiluukum wayulquu ilaykum asalama wayakufuu aydiyahum fakhuduuhum waqtuluuhum xayu haqiftumuuhum soo qur-aanku ilahay kuma sheegin mar haddaysan idinka dheeraan gacmahana aysan idinka reeban oo aysan idin dayn nabadgelyana aysan ogolaanin kuwaas ayaga qabta dila meel allaala meeshaad ku hesh ka heshaana ku dila oo ku qabta wey ayib marka iyo walkaafiru gaalkii alxarbiyu ee dagaalka loo aanayay iyo walkalbu aygii alcaquuru ee boqonogoyska ahaa waa eyga dadka cuna eyg waa waa qaybuu leeyahy waxaa ka mid ah qaybihiisa ay nafci lahoo dadka wax u tara sida eyga xoolaha ilaaliyo kale ey xoolaha inta la tababaray raacaa jiree moogtaha xoolaha ilaalinaya ama beeraha iyo guryaha iyo waardiyeynaya nacfi buu kaa leeyahay isaguo xurmu leeyahay marka kow eyga labaadi waxaa weeye waa ey boqonogoysahoo dadkaba cunahayaba qof alaala qofku arka waa kusoo ordahaya fayluhu ka jarhaya caquur fayluhu kaa goynaya marka lugaha xorma male kaasi marka biyo iyo baad midnaha isku siini kan saddexaad waxa ay iska reebaadiyaaho nacfi iyo dhib iyo waxtar midna ma leh midna ma u leh kaa asagaa marka see loo galahaya culummadu laba qowl bay ka leeyihiinoo asagana waa la dilahayaa waxna la siin maayoyo maya faraha laga qaadaya macnaha xurmuu leeyahay iyo leh ayib iyo walkalbu eyga al caquuru ee boqonogoyska ah caquur waa eley dad cuno dadka cunahayo boqonahayo faylaha dadka ka jaraya aygaas asaguna xurmo male ee waxaa u daliila nebigu inuu yidhi arbacun kulluhunna faasiqu afar waxyaalood oo xayawaanka noolaha ka mid a mid kastoo ka mid a waa faasiq yuqtalna fi lxilli waalxaram xaramka masaajidka kacbada iyagoo ku jira haddii la arkana waa la dilaya meelaha kaleoo bannaanka haddii lagu arkana waa la dilaya afartaa xayawaan u fiirso horeyna waa usoo maray kitaabka cumdatulaxkaamka ahaa alxada'atu waalghuraabu walfa'ratu waalfa'ratu waalkalbu alcaquur xadaa'adu waa bahasha dafada loo yaqaano bahasha dafada loo yaqaano ilmaha hilibka ka dafta sumidar dadka rabaaxda iyo tukah waa faasiq waxaa laga yaaba inad tiraha tukuhu meelaha iska badbidahayo miskiinka ah. faasiq maxaa looga wadaa faasiqa waa qofka daacada ilaahay ka baxay asaguna waxa laga wadaa shimbirkaani shimbiraha wixii lagu yaqaanay buu ka baxay shimbiruhu meelahoodan ay iska rasaqraadsadaan iska maran laakiin tukuhu caanuhu kaa daadinayaa biyuhu kaa daadinaya wixii uu heli karo alaabu kaa xadahayaa cajiinkii meesha kuu saaraabuu kaa dafahayaa kitaab qur-aan oo yar haduu arka xataa iska qaadanaya intuu fuulu ku saxaroonaya hadduu doono waa bahal aad u dhib badan oo faasiq ah iyo walfa'ratu jiirka jiirka maxaa loo yaqaanaa dooliga miya dooliga a waa kaasa isagana waa la dilahaya wax ka dhib badan asagana lama arko kitaab iyo alaab midna deyn maayo marka asagana waa kaasoo waa faasiq waxaa la mid ah iyo walkalbulcaquuru eyga boqono boqonogoyskaahoo waxaa weeye dadka cunayo laynaya afartaas ayaga ahoo dilkooda la isfaray baa waxaa la haleeshiinayaa wax kasta oo sidaasoo kale dadka u dhiba wax kasta oo sidaa dadka u dhibahay ayaa la haleeshiinaya xayawaan kasta oo mu'dioo dadka dhibaya oo dhib u geysanaya waa la haleeshiin walkelbu eygii alcaquuru ee boqonogoyska ah kan ugu dambeeya iyo walkhinziiru doofaarka doofaarka doofaarku waxyawaan xayawaan aada u liita asaguna shaaficiyada agtoodana eyga ayuu waxa weeyaan ka agdhow yahay sidaa ogeed bay waxay u daliishadaan waladii nafsii biyadihi ilaahiga naftaydu gacantiisa ay ku jirtay baan ku dhaartaye waxaa dhow inuu ina maryam soo dego ina maryam waa nabiyullaahi ciise nabigeennaa sheegay asagoo dadka kala saarayo weliba caadil ah markaasaa saliibkii gaaladu ay caabudi jireen la jabinayaa doofaarkana waa la dilayaa jizyada iyo xoolahana gaaladaa la dul saarayaa xoolo keenaa la odhanayaa xooluhuna way soo butaacayaan oo dadku wada maalqabeen bay noqonayaanoo xoolaha tirada ka badanaya ilaa qofku sekada cid ka qaadataba uu waayo macnaheedu waa maxay doofaarka ayuu dili doonaa bukhaari iyo muslim baa xadiidkaa wariyay marka xadiidku wuxuu ku tusiyey doofaarka in la dilayo mar haddii la dilayo dilkiisu bannaan yahayna xurmo ma leh bay ka wadaa culummadu wax xurmaa ma leh marka lixdaa shay haddii biyo yara aada haysatid biyihiina ay kuu simaan inaad asaga siisid xayawaanka nool iyo inaad adigu ku weysaysatid kee doorbidaysaa adaa ku weysaysanaya sababtoo lixdaani xurmo ma taariku salaa wazani almuxsan walmurtadu walkaafiru alxarbiyu walkalbu alcaquuru walkhinziiru iyo doofaarka ayib faslun shuruudu tayamumi gabagabaysiga shuruudiisa shuruudda maanta waxaa laga wadaa waa arkaanta uu leeyaho ku taagan yahay qofku markuu gabagabaysanayo gabagabaysigu wuxuu leeyahay shuruud casharatun toban weeyaan shuruudu tayamumi gabagabaysiga shuruuddiisa iyo arkaantiisu casharatun toban weeye kow an yakuuna inuu ahaado waxaad ku gabagabaysanaysid bituraabin turaabku waa maxa ciid ama caro waa inaad ku gabagabaysatay maxaa meeshaa ku baxay derbiyadoo kale haddaad ku gabagabaysatay maryaha oo kale haddaad ku gabagabaysatay sijaayadii iyo joodarigii iyo haddaad ku gabagabaysatid roogga haddaad ku gabagabaysatid waxaasoo dhan shaaficiyada agtooda kama aha gabagabo kama ah waxaad ku gabagabaysanaysaa waa inuu yahay ciid kow taa horta ayib weliba ciidnimadeedu ay khaalis tahay ciidnimadeedu ay khaalis tahay hadda xataa hadday doonto ciid dhulka taallayasan ahaane ciid meel kalo saaran ha noqoto ka waran juwaan ciid ah oo ey dusha u saaran eygii laftirkiisa najaastaasoo najaas ma ahayn juwaan ciidahoo ey dusha u saaran ayaad hesha ciidkia lama haysatin inaad gabagabaysana waa rabtaa adigu eyga taaban maysi ma ogtaha ciiddaas ayadaad ku gabagabaysanaysa ayagu meeshu doono juwaankiisa hala aado marka ciid khaalisa in la helo labo maxaa u daliila horta waxaa u daliila nebigu sal alla alayi wasalam inuu yidhi saddex waxyaalood ayaa waxa weeyaan nala ku fadilay oo dadka nala kaga sarraysiiyey jucilat sufuufunaa ka sufuufi lmalaaika ah, jucilat sufuufanaa ka sufuufi lmalaaika sufuufteenna waxaa laga yeelay sufuufta malaa'igta oo kaleeto wa jucilat lana alardu kulluha masjidan dhulka oo dhanna waxaa nala kaga dhigay meelg meel lagu tukado oo hadday salaaddu ku qabto masaajid aad gaari weydid gurigaaga waa isaga tukan kartaa ciidanaa wa jucila turbatuhaa lanaa tahuuran ciidda caradeedana dhulka caradiisana arlada caradeeda waxaa nala kaga dhigay daahir idaa lam najid ilmaa haddaanaan biyo helin xadiidku marka wuxuu tusiyey dahaarada in ciid lagu weysaysto in lagu dahaaro qaato in la dahaaro qaato biyaha keliya maahane ciiddana waa lagu dahaaro qaadan karaa marka wa an yakuuna waa inuu ahaado kan labaad adturaabu ciiddu daahiran daahir waa inuu noqdo kii hore waa inu carra yahay soo maahan kan labaadna carradaas waa inay daahir tahay ciid najaaso ay ku galgashay haddaad tiraha anna waa sii waa kusii waxaysanahaya dee waa isla sii najaasoobaysaan ciiddu marka daahir waa inay tahay fatayamamuu saciidan ayiban ay daahiran xalaala ciid daahir oo xalaala ku gebagabaysta wey ayib taasaa marka muhim qodobka saddexaad wa anlaa yakuuna waa inuusan ahaan ciiddu mustacmalan mid la isticmaalay oo dahaaro loo isticmaalay waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid a culimmadu ay ka hadlayaan marka la gebagabaysanaya waa arki doonaaye gacmaha dhulka ciidda ku dhufanaysaa wejigana waad marin gacmahana waad marinaysaa ilaa suxulka laga bilaabo ilaa suxulka waad marinaysaa ilaa suxulka macaan lagu geeyo waad marinaysaa ayib ciiddii aada ismarisay oo adiga halkaa kuu saarsaarnay leanna farihii markaad ciidda la gasho wejiga iyo gacmaha marisay ma banaantaha maadaama ciid daahira la yidhi ciiddaan anna inaan kaasii tirtirta adiga aan ihahdo soo ciid halkan maad marsan waa kaa tiranahaya anna waa ismarina haye mid kalea ku imaanay sug xoogaaba kugu haray anna waa kaa tirtiranahaya ciid marka loo isticmaalay gabagabaysi oo mustacmal oo qofku uu rafculxadad uu isticmaalay iyo xadadkii inuu isaga kor yeelo ama mid waajiba ha noqdo mid kale ma lama isticmaali karo lama isticmaali karo ayib markii qofkaanu isku masaxay ama wixii kasoo daatay iyo waxyaalaha intaa la midka ah wa allaa yakuuna marka waa inuusan ahayn mustacmalan mid la isticmaalay waysadaana lagaga qiyaas qaatayoo lianna biyaha ka xoog badan gabagabaysiga carada lagu lagu gebagabaysto biyihii mustacmalka ahaa ee weysada loo isticmaalayna weyse kale looma isticmaali karo mar haddaan biyihii weyse kale loo isticmaali karin iyo rafculxadad kaleeto dee ciiddiina la mid bay noqonaysaa wa anlaa yukhaalita waa inuusan dhex gelinhu ciiddii daqiiqun raashin iyo wanaxwi wax la midka ah ciiddii ka warran haddii cajiin lagu qaso ciid iyo xoogaa bur ah ama xoogaa sonkor hor la isku daray oo meel yaalla ku gabagabaysatay dee ciid keliya maaha tayamumus ciiddan tayiban keliya meesha ma taale eh wax isku barxan baa meesha yaalla ayada marka lama rabo lianna daqiiqa iyo raashinka iyo waxyaalahay dhex galaan cara khaalisa ma noqonayo marka wuu isbedelay tayamumka kuma filla sida biyuhuba dee biyihii hadday biyihii caana lagu dara miyay weyse gelayeen iyo subag tana waa maya wa anlaa yukhaaliahu waa inuusan dhex gelin daqiiqun raashin bur iyo wax la mid iyo naxwi wax la midkaa shan wa an yaqsida qofku waa inuu u qasdo hu caradan inuu ku gabagabaysto gabagabaysiga caradan uu ku gabagabaysanayo qofku waa inuu u qasdo lianna soo qaadashada ciidan markaad gacmaha ku dhufatay aada soo qaadanaysid waa cibaado cibaadaduna waxaa laga maarmaana niye inaad niyeysan tahay marka arinkan inaad ku weysaysatid xadadkan isaga koryeeshid waa inaad u qasadoo niyeysatid wey waan an yaqsidahu waa inuu u niyeysto inuu niyeysto wey wa an yamsaxa waa inuu masaxo wajhahu wejigiisa iyo wayadayhi labadiisa gacmood bidarbatayni laba dhufasho laba dhufasho waxaa laga wadaa gacmaha dulka ku dhufanaysa mar labaadna waa markaad gacmihii dhulka ku dhufatid ayaad soo qaadaysaa marka wejigaad marinaysaa markaad wejiga marisid baad haddana ku dhufan gacmahaad marinaysaa marka bidarbatayni laba garaac dayib labadaa garaac arkaanta tayamumka markuu ka hadlayo ayaynu arki doonaa insha allahu tacaala arkaanta tayamumka markuu ka hadlayo laba garaac waa marka qofka laga rabay qaabka loo marinayay insha allah waan ogaan doonaa wa an yamsaxa waa inuu masaxo oo tirtiro wajhahu wejigiisa iyo weydayh labadiisa gacmood bidarbatayn laba dhufasho mid wejiga ah iyo mid gacmaha labada gacmood bas wa an yuziila waa inuu zuuliyo annajaasata najaasadii meelahan weysada ku taallay awalan markii hore gacmihii aada rabtay gebagabaysiga inaad marisay hadday najaasa kaaga taalay deena marka hore najaasada iska wareeji laakiin gacmihii oo najaasa haddaad tiraad ciid baan usoo qaadaya waa sii marmarinahaya dee waxaa laga yaaba waa isla sii najaasoobaya marka meeshaan aad gabagabaysanaysid gabagabaysiga marinaysid waa inaan marka horeba najaaso oolin oo najaasa daahirka waa an yuziila waa inuu ka zuuliyo an najaasata najaasada awalan marka horeba maxaa laga wadaa meesha wejiga waa inuusan najaas ka ahayn gacmuhuna waa inuusan najaas ka ahayn sideed wa an yajtahida waa inuu ku dadaalo filqiblati qiblada ujeensashadeeda qablahu qabla tayamumi gabagabaysiga ka hor intuusan gabagabaysan waa inuu qiblada usii jeensto waa inuu qiblada usii jeensto wa an yajtahida waa inuu ku dadaalo fi lqiblati qiblada qablahu ee qabla tayamumi gabagabaysiga ka hor sagaal wa an yakuuna waa inuu yahay attayamumu gabagabaysiga ama booraysigu bacda dukhuuli lwaqti waqtiga gelitaankiisa ka gadaal waqtige waqtigii salaada salaadaad u gabagabaysanaysa waqtigeedu waa inuu joogo lianna gabagabaysigu waa dahaaro daruura ay keentay daruura keentay ama biyola-aan ama xanuun baa keenay daruuraduna waqtigiisii siyoon la gaarin markaas ayadaa dee ma ma ma la isticmaalayo ma la isticmaalayo tayamumka daruuraa loo jideeyey marka waxaa waajibaysa markaas isticdaad kaamila qofku inuu sameeyo oo najaasadii iyo waxyaalaha sii zuuliyo oo qiblada usii jeesto oo waqtigu uu galay oo waxyaalahaasa la raba leanna daruura addaruuratu tuqadaru biqadariha wa an yakuuna waa inuu yahay atayamumu gabagabaysigu bacda dukhuuli lwaqti waqtigii salaada u gabagabaysanaya gelitaankiisa ka gadaal toban wa an yatayamama waa inuu u gabagabaysto likulli fardin salaad kastoo waajiba ah, waa inuu gabagabaysto duhurkii baa biyola-aan ku dhacday uu gabagabaystay gabagabaysigaa duhurkii uu gabagabaystay kii casarkii kuma filla casarkiina waa inuu gabagabaysto sababtoo ah tayamumka maxaa loo jireeyey daruuraa keentay wax mashaqaa kuma sugna marka iyo culays inaad soo cusboonaysiisid gabagabaysigii weysadu taa waa khilaafsan taha weysadu taa waa khilaafsan taha marka daruuradii mar hadday meesha ka baxdo salaadii aad gudatay khalaas gabagabaysii halkaasuu ku egi wa an yatayamama waa inuu u gebagabaysto likulli fardin salaad kastooo waajiba waa inuu u gebagabaysto haddiiba uusan weyse kale isticmaalayn oo biyihii isticmaalayn wallahu aclam sala allahu wabaaraka calaa nabiyina wa waaalihi wa saxbihi ajmaciin